bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala الmؤلف raximah اllah taعaalى faaئdaة أwl man اctanىa bjamci الصaحيiح أbu cabdالlahi mxamed bn ismaaعiil albukhaariي faa'idatun haadihi faa'idatun weeyaan tan awalu man qofkii ugu horreeyey oo ictanaa isku kallifo oo yacni ku dadaalo bijamci saxiixi saxiixa ururintiisa xadiidka saxiixa ururintiisa hal meel lagu ururiyo abu cabdillaahi weeyaan moxamed bnu ismaaciil albukhaariy watalaahu waxaa raacay saaxibuhu saaxibkiisa iyo watilmiiduhu tilmiiduhu ardaygiisa abulxuseyn muslim ibnu اlxajaaj annaysaabuuriy ayaa raacay oo isaga ku xigsaday yacni fahumaa labadooda kutub asaxu kutubi اlxadiidi xadiidka kutubta laga alifay kuwa ugu saxiixnimada badan wa halkaan wuxuu leeyahay qofkii ugu horreeyay inuu saxiix keliya ururiyo isku kallifo wuxuu ahaa abu cabdillaahi albukhaari saana waxaa la yidhi laba sababood yaa yacni keentay inuu ururiyo axaadiidta saxiixa keliya sabab marka isaga muqadamada yacni bukhaariga oo ibnu xajar uu leeyahay huda saari ama ahadyu saari yaa uu ku sheegay oo waxa ay tahay imaamu lbukhaari yaa sheekhiisa isxaaq ibnu raahuuya ayuu wuxuu ka maqlay isagoo dhahayo haddii xadiidka saxiixa keligiisa la qori lahaa oo meel lagu qori lahaa yacnii aad bay u fiicnaan lahayd fikraddii sheekhiisii ku jirtay ayuu qaatay isla markii marka shaqadaas ayuu galay waana ka shaqeeyey saxiixan buu soo saaray mar kalena bukhaari waxaa loogu riyooday waxaa ku riyooday buu yidhi aniga oo yacni rasuulkii sal ll ly slam oo ku riyooday isagoo marka marwaxad haysto ama shay markaa yacni uu ku babinayo nebiga sal ll ly slam markii loo fasirayna waxaa loogu fasiray sunnada nebiga sala allahu calayh waali wasalam inuu ku dadaali doono oo uu ka ilaalin doono beenta iyo waxyaabaha yacnii daciifka ku ah iyo inuu gaar soo ka sooci doono sunnada nebiga oo uu saxiixeedii uu sooci doono taasna marka waxyaabihii ku kalifay ku dhiirigeliyey alimaamu albukhaari inuu saxiixa alifayay ka mid ahayd ayb awalu man ictanaa qofkii ugu horreeyey isku kallifo bijamci saxiixi saxiixa ururintiisa abu cabdillaahi maxamed bn ismaaciil albukhaariy weeyaan ayb watalaahu saaxibuhu ayaa ku xigay wa tilmiiduhu iyo ardaygiisa abulxusein muslim ibn اlxajaaj annaysaabuuriyu ayb oo haddii la yidhaahdo marka kutub ka horreysaa jirtay bukhaari sida muwadaa maalik iyo kale maxaa la dhahayaa de damooda maalig aaraa'dii maalig iyo madaniyiinta aaraa'dooda iyo axaadiid maraasiila oo isaga xujo u arko iyo waxyaabahaasaa ka buuxin laakiin bukhaarigu waxa weeyaan isaga axaadiidtiisu waa wada saxiix mursal male aaraa iyo waxaa male waxba male haddii la yidhaahdo bukhaariga isaga laftirkiisa de aaraa waa ku jirtaayo markuu baab sameeyo waa ka yidhaahdo qaala fulaan kada wa can fulaan kada haddii la dhaho sidaa culimadu waxay ku jawaabeen bukhaari isagu kitaabkiisu aaraa'daas cinwaan ugama dhigine kitaabkiisu wuxuu cinwaan uga dhigay oo uu yidhi aljaamicu اlmusnad اlmukhtasar marka axaadiidta musnadka ah wax mursala ma laha wax ra'yi-ana ma laha ayb taasuu marka waa kaan watalaahu saaxibuhu wa tilmiiduhu abulxusein muslim bnu اlxajaaj annaysaabuuriy ayaa raacay fahuma asaxu kutubi اlxadiidi xadiidka kutubtiisa kuwa ugu saxiixnimo badan waay wاlbukhaariyu bukhaari baan arjaxu raajixnimo badan oo bukhaari baa horeeya uu leeyahay liannahu ishtarada maxaa yeele bukhaari wuxuu shardhistay fii ikhraajihi soo bixintiisa alxadiida uu soo bixinaayo fii kitaabihina uu ku soo bixinayo kitaabkiisa saxiixa ah oo haadaa kan ah an yakuuna raawi raawigu inuu ahaado qad caasara mid la caasiray shaykhahu sheekhiisa wahabata cindahu agtiisana uu ku sugnaaday samaacuhu maqlitaan minhu uu sheekha xaggiisa ka maqlay walam yashtarid muslimun muslim ma shardinin athaaniya shardiga labaado shardi inuu ka maqlo ma shardinin inay isla mucaasaroodaan bisuu ku gaabsaday bal iktafaa wuxuu ku kaaftoomay ku gaabsaday bimujaradi almucaasarati labada kale warinaysa inay isku casri noolaadaan bis wa min hunaa meeshan ayaa yanfasilu laka uu kugu soocmayaa annisaacu dooda fii tarjiixi tasxiixi albukhaariyi calaa muslim dooda ku saabsan bukhaari tasxiixintiisu inay ka raajaxsan tahay muslim kamaa huwa qowlu ljumhuur sida uu yahay khilaafan mukhaalifiina inagoo khilaafayno liabi caliyin الnaysaabuuriy shaykh اlxaakim inagoo khilaafayno iyo wa daa'ifatin daa'ifa oo min culamaai اlmaqrib ah baxdi labaadoo faa'iidadan galay baxdigiisa labaad waxa uu yahay saxiixulbukhaariga iyo saxiixu muslimka yaa raajaxsan saxiixulbukhaarigaa raajaxsan buu yidhi muxuu ku raajaxsan yahay hal shardi buu sheegay oo waa maxay bukhaari isagu markuu xadiid soo bixinayo wuxuu shardi uga dhigaa raawi kastaa sheekha uu ka warinayo xadiidka laba shardiba ay u shardinaan inay isku casri noolaadaan isku waqti haddana wuxuu shardinayaa ardayga ninka uu ka warinaayo waa in ugu yaraan mar inay is arkeen oo ay kulmeen inay sugnaato haddana isaga mucaasaro keliya kuma gaabsanayo bukhaari wuxuu kusii darayaa waa inay kulankooduna waa inuu ansaxo walow maratan waa in la ogaadaa in ardaygan ninka uu ka warinaayo inay wada kulmeen marka mucaasara iyo muxuu shardinaa bukhaari iyo liqaa wax la yidhaha almucaasaratu maca alliqaa imaamu muslimna wuxuu shardinayaa keliya inay isla caasiraan labadaa nin hadday isku casri nool yihiin inaan ogaano inay wada kulmeen iyo in kale shardi maaha buu yidhi waxa ay ka hadlayaanna waa raawida aan lagu tilmaamin tadliis aan lagu sheegin tadliiskuna wuu noo imaan doonaa insha allahu tacaala sidaa marka u garo marka isaga wuxuu le maadaama bukhaari uu ka shardi adag yahay muslim ee waa ka raajaxsan yahay marka nacam oo markay noqoto yani xagga ixtiyaadka iyo dadaalka muslim baa ku badan bukhaari baa ku badan oo shardi liqaa'a buu wataa mucaasaradii liqaa buu ku darayaa buu wataa meeshaa marka wuxuu leeyahay bukhaari baa markaa raajixsan tasxiixiisa oo muslim ka raajixsan laakiin xaqiiqatan haddaan fiirinno bukhaari iyo muslim bukhaari baa raajixsan waa sax laakiin waxa uu ku rajaxsan yahay intan keliya ma aha haddaad xasuusantaan xadiidka saxiixa shan shardi baan u shardinay shantii shardi marka la fiiriyo bukhaari baa ku xoog badan haddii la yidhaha shantan shardi labada kitaab ha laga raadiyo bukhaari baa ku xoog badnaanayo awalan shardiga koowaad muxuu ahaa itisaal soo maaha itisaalkii bukhaari baa ku xoog badan lianna waaba tan hadda uu noo sheegay ila bukhaari wuxuu shardinayaa itisaal meeluu ka gaaray mucaasara keligeed maku kaaftoomayo liqaa buu ku darayaa ee ninkii marka mucaasaradii liqaa ku daray itisaalkiisu waa xoog badan yahay soo maa waa kow tan labaad an yakuuna raawiihi cadlan daabitan soo maaha laba shardi labadaa shardina bukhaari rijaasha saxiixiisa uu uga wariyo ee dabdigooda ama cadaaladooda wax uu laga sheegay iyo marka la fiiriyo kuwa muslim uu wax loogaga sheegay rijaasha muslim kuwa muslim la goonida noqday iyo kuwa uu bukhaari la goonida noqday ee culamaa uljarxi waatacdiil dabdigooda ama cadaaladooda ay wax ka sheegeen muslim waa ku laba labalaabmaa bukhaariga kuwiisa marka rijaashiina cadligooda iyo dabdigo cadaaladooda iyo dabdigooda rijaasha bukhaari laga duray wax yar wa rijaasha muslim laga durayna labalaab dhinacaasna markay saa ku wata soo maha marka bukhaari zid calaa dalika waxaad ku dartaa intaa bukhaari llah ragga saxiixiisa ku jiro ee wax laga sheegay kalaam uu ku dhacay waxay u badan yihiin min shuyuukihi bukhaari shuyuukhdiisa ee bukhaari shuyuukhdiisana dawaadaduu yaqaano oo isaga uu jarribay khibro badanna uu u leeyahay baynamaa muslim rijaasha laga duray shuyuukhdiisa way ka koreeyaan badadaw arkayba ma aha ayb dhinacaana marka waxaan uga baxaynaa dabdiga iyo cadaaladda maxaa soo haray marka shuduud iyo cillo sooma cadamu shuduud iyo cadamu lcilla axaadiidta daara qutni ama abu mascuud adimashqi iyo ama abu caliyin aljayaani axaadiidta ay wax ka sheegeen oo saxiixeynka ku sugan kuwa bukhaari marka la fiiriyo iyo kuwa muslim marka gaar loo fiiriyo waxaa badan kuwa muslim axaadiidta yacni cillo lagu keenay ama shuduud lagu sheegay oo cilla lagu keenay waxay ku badan tahay muslim oo bukhaari kuma badna shantii shardi ee marka saxiixa ayay u noqonaya xukunkan oo u noqonayaa markuu leeyahay wlbukhaariyu arjaxu bukhaari baa raajaxnimo badan shantii shardi ee saxiixa ayuu isaga kusii raajaxnimo badan yahay ayb waa la fahmaan umalayna liannahu ishtahara markaa shardigan isagu waa miduu marka gaar u sheegay laakiin shantaba waa u laabanaysaa ibnu xajarna nukat calaa kitaab ibni salaax iyuu ku sheegay ayb wamin marka waxau yidhi yanfasilu laka waxaa kuu soocmayo oo gaarkaaga baxayo annisaacu dooda fii tarjiixi tasxiixi albukhaariyi ku saabsan bukhaari tasxiixintiisa in la rajaxo calaa muslimin laga rajaxo ayb kamaa huwa qowlu ljumhuuri sida uu yahay qowluljumhuur oo bukhaari baa marka iyagu ay rajaxayaan khilaafan inagoo khilaafayno liabi caliyin الnaysaburiy shaykh اlxaakim iyo wadaa'ifatin oo min culamaaءi اlmaqrib ah oo iyagu waxay yidhaahdeen qaar baa waxay yidhaahdeen muslim iyo bukhaari yacni waxay yidhaahdeen ayb muslim bay hormariyeen ayb muslim ayay hormariyeen laakiin waxa ay ku hormariyeen waa maxayna kuwa laftirkooda waxay ku horumariyeen xagga saxiixnimada maahane waa xagga tartiibta iyo qaabka uu u qoran yahay lanna tartiibta muslim u qoran yahay iyo bukhaari tartiibta muslimaa fiican taasna waxay u laabaneen muslim kitaabkan saxiixa markuu qoraayey wuxuu qoray isagoo rixladiisii iyo safarkiisii dhammaystay waddankiisii ku laabtay cilmigii soo xasiliyey kutubtiisii iyo usuushiisii isagoo ag joogo ayuu aayar qoraayay axaadiidtan marka ninka markuu gurigiisa joogo kutubtiisa haystana waa waxbuu tartiibsan karaan bukhaari laakiin kitaabka dhanba axaadiidkiisa safar iyo rixlo dhexdeeduu ku qoray oo bukhaari waxaa lagu wariyey isaga inuu yidhi ruba xadiiin samictuhu fi lbasra katabtuhu fi baqdaad wa ruba xadiiin samictuhu fi misra katabtuhu fi lxijaaz waxaa laga yaabaa buu yidhi xadiid aan masar ku maqlay oon xijaaj ku qoray xadiid aan basra ku maqlay oon baqdaad ku qorayaa laga yaabaa marka ninkaas d waxma tartiibin kara dabcan soo ma fahmin marka meeshaa muslim marka sababka uu tartiibta ugaga fiicnaaday saas waaye laakiin waxa saxiixnimada iyo asaxiyada u laadanayo xagga saxiixnimada bukhaari cid ka fad muslim cid ka fadishay bukhaari ma jirto saa u gara marka iyada ayb oo iyaga laftirkooda cibaadadooda ma dhahayso bukhaa muslim baa ka asaxiix yaa ka saxiixnimo badan ma dhahaysan ayb alfaadda iyo sida usoo qaadanayo muslim iyo axaadiidta sida u sardinayo iyo duruqda sida u kala waxaynayo iyo hal nusqo axaadiisteeda marka uu rabo inuu dheda xadiid dhexdaa uu wariye iyo kullu haada aada u tartiibiyey imaam muslim waxaana keenay fursaddii uu haystay marka isagoo culimmadiisii dhex joogo kutubtiisii usuushiisii dhex joogo ayuu aayar qoray bukhaari la socod buu waxau ku qorayay intaa marka masaa-ishaasuu ku dhaafay uma ina albukhaariya wamusliman bukhaari iyo muslim lam yaltazimaa ma aynan laasimsanin waajib isagama aynan dhigin biikhraaji jamiici maa shay dhammaantiis soo saaridiisa yuxkamu la xukumaayo bisixatihi sixadiisa la xukumaayo oo min alaxaadiidi axaadiid ah fainahumaa maxaa yeelay iyagu qad saxaxaa waxay saxiix yeeleen axaadiiu axaadiid axaadiidta oo laysat fii kitaabayhimaa labadooda kitaab aan ku sugnayn kamaa yanqulu tirmidiyu tirmidi sida uu soo guuriyo iyo wakayruhu iyo kayrkii can ilbukhaariyi uu kaga soo guuriyo tasxiixa axaadiida axaadiid saxiixinteeda laysat cindahu aan saxiixa ku sugnayn laysat cindahu ay cinda saxiixi اlbukhaariyi bal ee fi sunani ku sugan iyo wagayrihaa halkanna baxi kale waayo baxiga wuxuu leeyahay bukhaari iyo muslimma waxay go-aansadeen saxiixoo dhan inay soo saaraan oo aynan kaba tegin maya buu leeyahay sidaa ma aynan soo saarin mana ma aynan isku laasiminin bal maxaa yeeley waxaaba jira axaadiid badan oo bukhaari markii la weydiiyey saxiix waayo uu yidhi haddana aan saxiixulbukhaariga ku jirin ee ku jirta sunan abi daawuudka ama tirmidiga ama nasaa ibnu maaja taa marka maxay ku tusaa axaadiid uu saxiix u arko ayuu ka tegey ounan saxiixulbukhaariga dhexgelinin ayb meesha intaasuu rabaa inuu sheego uma ina albukhaariya wa muslim albukhaariya muslim lam yaltazimaa ma aynan laasimsanin oo maynan isku waajibinin shardi kama aynan dhiganin biikhraaji jamiici maa shay dhammaantiis soo bixintiisa inay soo bixiyaan yuxkamu la xukumaayo bisixatihi sixadiisa oo min alaxaadiidi ah axaadiid kastoo saxiix lagu xukumaan soo saaraynaa oon soo bixinaynaa ma aynan isku laasiminin bukhaari iyo muslim maxaa ku tusaya arrinkaa marka fa inahumaa bukhaari iyo muslim saxaxaa waxay saxiix yeeleen axaadiida axaadiid laysat fii kitaabayhimaa labada saxiix aan ku sugnayn idan marka meeshaasoo kama cadda inay ka tageen axaadiid saxiixa oo ay uga tageen yacni kutubta labadoodan kitaab aynan kusoo bixinin iyo jiraan kamaa yanqulu tirmidiyu tirmidi sida uu soo guurinayo wagayruhu iyo kayrkii can ilbukhaariyi uu ka soo guurinayo tasxiixa axaadiida axaadiid saxiix yeelideeda oo bukhaari uu saxiix yeelayo laysat cindahu saxiixulbukhaari aan ku sugnayn bal fi sunani wagayrihaa ku sugan meesha uu tirmidi uga soo guuriyey bukhaari badanaa waa ku aragteen axaadiidka gobol iyagoo la leeyahay qaala tirmidiyu tirmidi baa wuxuu yidhi qaala mxamed bnu ismaaciil hada xadiiu saxiix waa alcilal lkabiirka tirmidi laba cilal buu leeya alcilal sagiir oo sunanka la socdo iyo alcilal lkabiir kitaabkiisa marka alcilal lkabiirka ayuu ku soo qaadaa taصxiixa bukhaari wuxuu leeyahay mararka qaar sa'altu moxamed bna ismaaciil bukhaari baan su-aalay xadiidkan faqaala lii wuxuu igu yidhi saxiixuka xadiidku waa saxiix xasan buu igu yidhi hakada taa marka maxay ku garansaynaya waxay kuu sheegaysaa xadiidkan bukhaari la weydiinayo saxiixa kuma uunan soo saarin haddana wuxuu jawaabayaa inuu yahay xadiid saxiix ah waxay ku tusay marka in uunan bukhaari isku laasiminin inuu saxiixa kulligiis uu soo saaro bal wuxuu yidhi isagaa mararka qaar meelaha qaar wuxuu ku yidhaahdaaba kitaabku inuu dheeraadaan ka baqay buu yidhaahdaa marka kitaabku waaba mukhtasar bukhaari waa mukhtasar magaciisana saasaa ka muuqato qaala ibnu salaax ibnu salaax waxa uu yidhi fa jamiicu maa fi lbukhaariyi waxa bukhaari ku sugan dhammaantiis bilmukarari kuwa soo noqnoqonayana lala qabo sabcatu aalaafi xadiidin wa miataani wa hamsatun wa sabcuuna xadiidan waa toddoba kun laba boqol toddobaatan iyo shan toddoba kun laba boqol toddobaatan iyo shan xadiid waay wabigayri takraarin soo noqnoqoshada la-aanteedna arbacatu aalaafin afar kun soo noqnoqodka haddii laga bixiyo waat wuxuu leeyahay waa afar kun haddii kalena waa toddoba kun laba boqol toddobaatan iyo shan dabcan marka tirsigan waxaa laga yaabaa haddaad u fiirisa adiga tirsigu inuusaan una noqonin laakiin waxaad ogaataa tirsigu wuxuu ku salaysan yahay riwaayaadka bukhaariga saxiixulbukhaariga riwaayaad badan baa bukhaari looga wariyaa maxamed ibnu yuusuf alfirabri xamaad ibnu shaakir riwaayat alnasafi wahaakada ilaa dhowr riwaaya bukhaariga lagu wariyaa riwaayaadkaas marka axaadiidta waxaa dhici karta marka riwaayo inay axaadiid ka tagtay mid kale axaadiid ziyaada ay wadato riwaayaadka marka kala duwanaanshahooda wuxuu keenayaa tiradiina in xoogaa kala duwanaansho uu ku yar dhaco waqtiyadan dambe marka waxaa xisaabay oo xisaab daqiiqa xisaabay maxamed fuaad cabdulbaaqi tarqiimka marka bukhaariga iyo muslimka iyo ninka asa u sameeyey axaadiidta asagaa tarqiim u sameeyey walidaalika marka muslimka oo kale waxaad arkaysaa kuwana baraakadu gelina kuwana isaga baraakad gelinin ayuu marka lambar siinaan yani kuwa uu baraka kuwa uuna lambarka gadaal uu ka siinayo baraakadka uusan gelinaynin waxaa weeyaan kuwa yani asaaniidda marka ama mukararka ah ama matnigeeda uunan sheegaynin iyo weeyaan isagaa marka hab fiican u xisaabay bukhaarigana wuu tarqiimiyey maxamed faad cabdulbaaqi ayb aduu marka meelahan unbuu ka agdhow yahay wa maa fii saxiixi muslimin saxiix muslimka waxaa ku sugan dhammaantood bilaa takraarin soo celcelin la-aan naxwu arbacati aalaafin afar kun meelahaas baa isagana muslimka marka laga reebo noqnoqodka afar kun ayb takraarkii laftirkiisa de maxaa la yidhaahdaa xadiidku hadduu saxaabi kale ka yimaado oo dariiq kale ku yimaado lafdiga isku mid ba ha ahaadee mukarar ma loo xisaabayo xadiid horlaa loo xisaabayo ayb tiradii marka waa halkaas uga baxay waqad qaala alxaafidu abu cabdillaahi moxamed bnu yacquuba bni اlأkhram waxa uu yidhi qala maa yafuutu اlbukhaariya wa musliman waxaa yar bukhaari iyo muslim inta uu ka tegay inta ka tegayso min alaxaadiidi saxiixati oo axaadiid saxiix ah ah halkan marka wuxuu leeyahay abu cabdillaahi maxamed ibn yacquub ibn alakram axaadiid saxiix ah oo bukhaari iyo muslim dhaafaysaa yar uu leeyahay kaana marka waxuu ka dhigayaa axaadiidta eh, saxiixa ah kulli inay mareen bukhaari iyo muslim ayb sidaas hadda ma ahan axaadiid badanoo abu daawuud ku taallo muslim eh, eh, tirmidiga axaadiid sunanka ku taalla iyaga aynan qoraynin saxiixna ah ayb meeshaa marka laabudda hadalkan marka muxuu ka wadaa dhowr tawjiih bay culimmada saareen ibnu xajar isaga marka waxaa eh, albiqaaci kitaabkiisa alnukat lwafiya alfiyada ciraaqiga uu ku sharxayo wuxuu leeyahay qaala shaykhunaa waladii dahara lii min kalaamihi ninkan hadalkiisa ibnu akram waxaa iiga muuqatay buu yidhi aniga annahu gayru muriidin lilkitaabayni inuusan u jeedin saxiixu اlbukhaari iyo saxiixu muslim wainamaa araada madxa rajulayni bukhaari iyo muslim inuu ammaano rabaa bikahrati اliطilaaci uu ku ammaano iyo walmacrifati markaasu wuxuu yidhi axaadiid ay saxiixa oynan aqooninaa yarow ka wadaa marka marka oo aynan aqoonin iyo waa kala duwan tahay soomaha oo saxiixooda aynan ku sheegin xadiidku inay yaqaanaana ah dhici karta saxiixana aynan ku sheegin soomaa macnaha koowaad sidaas waa nacam macno labaaduu sheegay macnaha labaad wuxuu yidhi ayb aw naquulu ama waxaan dhahaynaa buu leeya sallamnaa ana almuraada alkitaabaan kabaw dhig in labada kitaab uu u jeedo laakina almuraada biqowlihi ujeedka hadalkan marka waxa uu noqonayaa mima yahbutu min alxadiidi aلhubuuta calaa sharطihima laa muطlaq saxiix waxaan leenaha buu leeyay marka halkan markuu qalla maa yafuutu اlbukhaariya wa muslima min alaxaadiidi الصaxiixatidan aلصaxiixati buu ka wadaa صaxiix oo derajo sare ah ila saxiixa waa kala derajaad soo ah oo darajaadkiisu waa kala duwan tahay waa watatafaawatu darajatuhu darajadiisu ay kala duwan tahay marka saxiix oo bidarajati اluulaa oo mutafaqun calayhi noqon kara maalan oo ay ka tageen baa yar saas inuu ka wado ee saxiixu saxiix ma tahay maaha inuu sheegayo marka mutlaqu saxiix ma ka hadlayo wuxuu ka hadlaya saxiix gooni ah oo darajo sare ah labadaas waa in lagu tawjiihiya marka ilaa in la yidhaha labada saxiix xadiid saxiixoo iyaga ka maqanaaba yar taas ma toosna waa loo jeedaa in axaadiid badan oo saxiixa ay jiraan oo bukhaari iyo muslimna ayna u warinin waqad naaqashahu ibnu salaax ibnu salaax wuu la niqaashay ibnu lakram fii dalika arrinkaa oo wuxuu kula niqaashay uu yidhi fa ina alxaakima xaakim qad istadraka calayhimaa wuxuu kaga daba tegay korkooda uu ku istidraakay fii axaadiida axaadiid kahiiratun fara badan wa in kaana haba ahaada fii bacdihaa qaarkood dhexdiisa maqaalunba ha ku sugnaado war ilaa annahu yasfuu lahu waxa u saafi garoobaayo shayun kaiirun wax badan meeshaan marka ibnu salaax niqaashkiisu wuxuu niqaashayaa ibnulahram sooma dhihin xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslim saxiixooda dhaafsan oo ka tegayaa yar haddii sidaas loo dhigay warkiisa ibnu salaax marka uu la niqaashayo waxau yidhi e axaadiis badan ayaa xaakim kitaabkiisa mustadraga uu ku soo qaaday oo ayaga shardigooda ah oo calaa shardi albukhaariyi wa muslim ah oo aynan warinin baa jiraan miyaynan taas daliil u noqonaynin inay ka tagaan axaadiis badan oo saxiixa ahaa mar waxaad u baahan taha mustadrag muxuu yahay inaad fahamtid horta kitaabkan xaakim almustadrak layihaha maxay maadadiisu sidiis ay tahay xaakim kitaabka almustadrak cala saxiixeyn a layihaha wuxuu dabagelayaa axaadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslim ayna werinin shardiga kitaabkoodana u qalanto ma layfahme warkaa macnihiisa axaadiid bukhaari iyo muslim matnigooda ayna matniga axaadiid ayna ku warinin bukhaari iyo muslim labada saxiixaanay ku warinin ko shardigii bukhaari iyo muslimna ay wax ku soo saari jireen oy saxiixa uga soo saari jireen waafaqsan ayb xadiidkii shardigoodiiba wataa mana soo saarin kitaabka dhan maadadiisu intaas marka haddii kitaabkaasi weyn la qoray inkastoo xaakim qaarkood aan laga yeelin laakiin wax badan ayaa u nadiif noqonaya waxaas badan soo marka wax badan oo saxiixa oo ay ka tageen soomaha marka marka niqaashka ibnu salaax meeshaas ku salaysaysaagaa faina alxaakima qad istadraka calayhima fii axaadiida kaiira wain kaana fii bacdiha maqaalun haba ku sugnaado ilaa annahu yasfuu lahu waxaa u saafigaroobaya shayun kaiir qultu waxaan idhi buu yidhi fii hada nadarun wax badaan baa u saafigaroobaya xaakim daymaa ku sugan waa in loo laabto fainahu maxaa yeele xaakim isaga yulzimuhumaa wuxuu u laasiminayaa bukhaari iyo muslim biikraaji axaadiia axaadiid soo bixinteeda kaiiratin fara badan laa talzamuhumaa kuwaasoo aan u laasimaynin lidacfi ruwaatihaa ruwaadooda daciif ay yihiin darteed cindahumaa bukhaari muslim agtooda ow litacliilihimaa dalika ama cilayn ay ku cilaynayaan sidaa wallahu aclam xaakim mar dambe u laaba doonaa mustadragiisa meeshaasaan uga hadli doonaa kitaabku sida uu yahay laakiin ibnu kaiir wuxuu diidayaa ilaa annahu yasfuu lahu shay-un kaiir baa nadar ku jiraa nadarku waxa uu yahay waxaan tirada badan xaakim axaadiid badan uu leeyahay calaa shardi albukhaariyi wa muslim oo ayagoo uu shardi uga dhigaayaan shardi u ahayn sida aynan ugu ahayn waa sheegi doonaa iyo meelaha madmadooga uu ku jiro keliyaad waxaad ogaataa qultudan waa tacqiib hadalkii ibnu salaax bis waqad khurijat kutubun kahiiratun intaa marka halkaas uga baxay halkan baxi kalau gelayaa baxi waxay tahay baxi la yidhaha almustakhrajaat kutub waxaa jirta la yidhaha almustakhrajaat mustakhraj اlbukhaari mustakhraj muslim kutub sidaas oo kale kutubta mukhtasaraadka mararka qaar waxaad ku arkay sida oo kale akhrajahu اlismaaciiliyu fii mustakhrajihi akrajahu abu nucaym fii mustakrajihi mustakraju maxaa tahay marka mustakraj maadadiisa waxaa la yidhaahdaa maalan ninku marku rabo inuu mustakraj calaa saxiix albukhaari inuu sameeyo nin imaam dambe oo bukhaari wax badan ka dambeeya wuxuu rabaa inuu sameeyo kitaab mustakraj calaa saxiix albukhaari wuxuu soo dhiganayaa halkan صحيح saxiixulbukhaari mutuun hadda waa fahmaysaan axaadiidtii saxiixa buaa eh, saxiixulbukhaariga ku sugnayd oo aan sanad lahayn oo meeshan soo dhiganaan isagaa marka wuxuu ku werinaa sanadkiisa sanad oo min nafsihi ah oo isaga sheekhiisa ka bilaabmaayo ilaa marka meelo unbuu ka soo waafaqaa hadhow bukhaari meel uga soo dhacaa mala fahmo warkmustakrij marka waxay tahay matnigii saxiixuu isticmaalaa laakiin bisanadihi ku isticmaalaa oo sanadkii maaha bukhaari mustakrib calaa saxiixi muslim maxaa laga wadaa axaadiidtii muslim uu isticmaalaa laakiin bisanadihi ayuu ku warina kutubtaas horta waxaa la yidhaha mustakhrajaat maxaa loo sameynaa marka haddii xadiidka waxaa laga yaaba inaa istiraaheen oo oh, axaadiidtii hadday bukhaari dhex taallo ama muslim dhex taallo maxaa laga rabaa oo saa laysugu wareerinaa fawaa-id dhowr ah buu leeyahay mustakrajku mustakhrajaadku fawaa badan buu leeyahay fawaa-iddaas waxaa ka mida kow xadiidka duruqdiisu inay badato oo waxaa laga yaabaa bukhaari ama muslim xadiidkan hal dariiq bis hariib inuu agtooda ku ahaa kan mustakrajku marka duruqdiibuu badinaya xadiidka uu noqonayaa mashhuur uu ku noqonayaa waa faa'iido iido faa-iidada labaad faa-iidada labaad waxa ay tahay xadiid bukhaari sa uu ku wari yani uu ku wariyey dariiq nin mudallisa uu ku jiro canna uu kaga warinayo maalan saxiixulbukhaariga nin mudallisa ku jira can buuna ku wariyey mustakhrijku wuxuu ku dadaalayaa xadiidkaas inuu raadiyo isagoo canta laga bixiyo xadaanii ama samictu isagoo ah waa faa'iido hor le soo maayada waxaa laga yaabaa bukhaari ama muslim xadiidku shay mubham iyaga dhexdooda ku ah shay dhexdooda mubham ku ah mubham waxaa la yidhaha xadaanii moxamed yani waxaan ujeedaa xadaanii sanadku sida usoo wado maalan wuxuu ihi jaa rajulun ila nabiy mustakrijku wuxuu ku dadaalaa rajulkaas inuu sheego magaciisa waa faa'iido dheeraada soo faa'iido kale waxa ay tahay nin mukhtali ah waxaa laga yaabaa bukhaari ama muslim sanadkooda inuu ku jiro nin ikhtilaaf lagu sheegay inuu isku dardarmay ninka mukhtalidkaana de ninka ka warinaya hadduu ka wariyey qabla alikhtilaafna waa sax bacda alikhtilaafna waa qalad waa la garan waaye marka qabla alikhtilaaf muu ka wariyey bacda alikhtilaaf muu ka wariyey mustakrijku wuxuu ku dadaalayaa meeshaas inuu saxo oo uu helo dariiq kala caddaynaya qabla alikhtilaaf in looga wariyey waa faa-iido iyadana soo maa ayb faa'iido kale waxay tahay sanad muhmal ah oo maalan bukhaariga oo annaga kusoo marno mar walba xadaanii muxamed soo maa xadaanii muxamedun waa aragta ibnu xajar waxa ka haysto muxamedkaas wuxuu leeyahy qiila waxaa leyihi moxamed bnu salaam albikendi wa qiila moxamed bnu fulaan dhowr muxamed buu ishaaraa soo maa marka uu rabo inuu kala rajaxo oo muxamedkaas midka uu yahay inuu sheego haddaad xusuusantihiin muxuu sameeyaa bukhaari mustakrajaadku aadaa soo ma mustakrajaadku aadaa adigoo fiireed bukhaari di fatxulbaariga dib ugu laabo wuxuu ku leeyahay xadaanii moxamed qaala abu bakrin sma qaala ismaaciiliyi fii mustakrajihi moxamed bnu salaam meeshaa marka maxaa lagu cadaysanaa muhmalkii baa la fahmaa almuhmal ninkii muhmalkaa magaciisa aan hal magac keliya wateen aan laga kala sooci karin dadka kale baa lagu bartaa lagu ogaadaa intaasoo fawaa-idba mustakrajaadku way leeyihiin marka mustakrajaadku kutub lagu daalay maaha oo taxsiilun xaasil ma ahan sida dadka qaar ay ismoodsiinayaan maadadaasuu rabaa marka inuu ka hadlo waxau yihi waqad khurijat waxaa lasoo bixiyey kutubun kahiiratun kutub fara badan yaa la takriijiyey cala saxiixayni saxiixaynka korkooda yaa lagu takriijiyo laga soo lagu soo bixiyey qad yuujadu fiiha waxaa la arkaa in laga helo dhexdooda kutubtaas ziyaadaatun mufiidatun ziyaado faa'iida leh ziyaadaad faa'iido leh in laga helaa laga yaabo waaba tan faa'iidooyinka aan sheegaynay qaar ka mid a ziyaadaadka waxaa ka mid a buluuqulmaraamka haddaad fiirisaan jamcu taqdiimka markuu ka hadlayo ama jamcu ta'khiirka wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayh waali wasalama haddii uu qabla zawaal rarto oo intaan qoraxda gees cirka uga leexa nin ka hor haddii uu raranaayo gaadiidkiisa wixiisii uu samaysto waa baxayay socodkiisaasuu ku jiraayay salaadii duhurna waa akhiraayey waqtiga casirka ayuu wuxuu tukanayay duhur iyo casar haddii uu bacda zawaal baxaayana riwaayada bukhaari oo kale waxay leedahay duhurkuu tukanayo bas jamac ma sheegin soomaa riwaayadaas bukhaari abu nucaym fii mustakhrajihi wuxuu yidhi marka uu sheegay haddii uu bacdu zawaal baxaayo salla aduhra waalcasra jamiican ziyaado loogu daray soo maha ziyaadadaas xugunsoo lagama qaadanayo oo jamcu taqdiimku inuu bannaan yahay laga qaadanayo riwaayadii hore laakiin waxay ku moodsiinaya jamcu taakhiir bis inuu bannaan yahay oo jamcu taqdiim aanu jirin waana sida xanafiyadu ay ku tageen xanafiyadu riwaayadaasay qabsadaan marka mustakhrajka abi nucaym laakiin muxuu noo sheegay calى صaxiix الbukhaari salla الظuhra wاlcasra jamiica faa-iida ma tahay mase maaha ayb marka culamada markay kutubtaan hadda buluuqulmaraamka iyo iyo kula fududaanin xadiidtan waxa uu u keenaya marka wa fii mustakhraji abi nucaym kada markuu ku leeyahay faa-iidow milicsanaa fiqhi ah adiga waxaad malaynaysaa wuxuuna isku midle iska yihiin wa fii riwaayatin wa fii riwaayatin iskale kaan ay kula tahay sidaa maaha laakiin ziyaadaadkaas baa ku jira waasaniidu jayidatun ayb e, qad yuujadu fiiha in laga helaa la arkaa dhexdooda ziyaadaatun mufiidatun ziyaadaad faa'iido leh waasaniidu iyo asaniid jayidatun nadiif xoog badan ka saxiixi abi cawaana kutubtaas mustakhrajaadkuu sheega ka saxiixi abi cawaana oo kale abu cawaanat alisfraayini saxiixiisa waa mustakraj mustakraj calaa saxiixi muslim waay marka xadiid marka la rabo muslim uu wariyo in la tatabuco ama la raacraaco laabudda saxiix abi cawaana in la fiirsho bal inuu ziyaadaadku daraayo sanadku wuxuu ka bedelay la arko saxiix abi cawaana mustakraj oo yaa waaye mustakraj calaa saxiix muslim waay wa abaway bakrin اlsmaaciiliyi wاlbarqaniy ama albirqaniy labada waa la dabdiya abu bakrin aismaaciili iyo abu bakr albarqani iyo waabi abi nucaym alasbahaniy saddexdooda iyo wagayrihimba iyaguna waxay leeyihin mustakhraj calaa saxiix اlbukhaari wa kutubun ukaru iyo kutub kale iltasama asxaabuhaa dadkeedu dadkii alifay ay laasimsadeen sixatahaa saxiixnimadeeda ay laasimsadeen kabni khusaymata oo kale wabni xibbaan oo kale wahumaa labadoodaana khayrun way ka khayr badan yihiin labadaa kitaab labadooda kitaabadooda min almustadraki mustadraka xaakim bikaiirin wax badan wa andafu way ka way ka yani saxiixsan yihiin asaaniidda xagga asaaniidda iyo mutuunan iyo xagga mutuuntaba iyagaa kaga nadiifsan halkanna marka wuxuu leeyahay kutubta xadiidka saxiixa meelaha laga hela waxaa ka mida mustakhrajaat waxaa kaloo ka mida meelaha laga helo kutub dadkii qoray ayagu ay laasimsadeen sixa oo ayna inayna soo saareen ilaa xadiid saxiixa maahani ibnu khusayma ka mida saxiixu ibnu khusayma ayuu leeyahay saxiixaas marka ibnu khuseyma isaga agtiisa wuxuu saxiix ka abuu ah soo saaray sida bukhaariga muslim oo kale ma ahno laguma ijmaacin dabcan ijmaac laguma qabo laguma ijmaacin laakiin cala alaqali axaadiidta ibnu khusayme oo meeshaas ku soo saaro waxaa la dhihi karaa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusayma saxeixeene walidaalika ibnu xajar buluuqulmaraamka waxaa ku badan wasaxaxahu alxaakim wabnu xibbaan wabnu khusayma soo maha ibnu khusayma saxiix yeele wuxuu ka wadaa saxiixiisuu kusoo saarayuu ka wadaa liannahu iltasama bisixa ayb saa u gaara wbn xibaan ibn xibaan kitaabkiisa waxaa la yidhaha alanwaac wاtaqaasiin magacaasu isaga u bixiyey markii dambena markaa saxiix ibn xibaana ah, dadku isaga yaqaanaan isagoo hadda mid kale hadda daabacan muratab oo waxaa la yidhaha alxsaan bitartiibi صaxiix ibn xibaan صaxiix ibn xibbaankiiba markaa la tartiibiyey ibnu balbaan ayaa tartiibiyey alxsaan bitartiibi صaxiix ibn xibaan oo ku daabacay ayb wahumaa isagana marka de ibn xibaan kitaabka weynka uu alifay wuxuu laasimsaday oo iltizaamay saxiix inuu soo saaro shuruuddii marka iyagu ay degsadeenna waa oofiyeen ayb laakiin shuruudda ay degsadeen qaarkood yaan aad saxiix u keenayninba mararka qaar wahumaa khayru min almustadraki bikatiir mustadraka xaakim labadooda kitaabaa ka fiican wa andafu asaniida wamutuunan wakadalika yuujadu waxaa la helayaa fii musnad اlimaami axmed min alasaniidi asaniidda wاlmutuuni mutuunta xaal ay ka mid yihiin shay-un wax kaiirun fara badan mimaa ah yuwaasi u dhigmaayo kaiiran in badan u dhigmaayo min axaadiidi muslim muslim axaadiidtiisa u dhigmaayaan bal wاlbukhaariyi ayضa wuxuu rabaa yani halkaan warkaan o dhan wuxuu ku socdaa xadiidka صaxiixa bukhaari muslim keliya kuma koobna meelo kalena waa laga heli karaa meelaha laga heli kara mustakhrajaadka ka mida laba waxaa ka mida kutubta dadkooda ay sixada laasimsadeen sida saxiix ibnu xuseyme saxiix ibnu xibaan oo kale waxaa laga helayaa axaadiid badan oo saxiixa musnadka imaam axmed waxaa laga helayaa buu leeyahay axaadiid mimaa yuwaasii u dhigmo kaiiran wax badan min axaadiidi muslim muslim axaadiidkiisa axaadiid u dhigmayso bal wlbukhaariyi aydan axaadiid bukhaari u dhigmayso bukhaarina ounan soo saarin oo musnadka ku sugan baa jirta walaysat cindahumaa agtooda aan ahayn aynan soo saarin labadooda walaa cinda axadihimaa midkood agtiisana aan ahayn bal walam yukharijhu aynan soo bixinin axadun axad oo min min asxaabi اlkutub اlarbaca asxaabi اlkutub اlarbaca yaa waay waa abu daawuud tirmidi nasaa ibnu maaja marka musnadka waxaa ku jirta axaadiid saxiixa oo umahaatu sita aan lagu warinin walidaalika culimmada hore musnadku aaday cinaayo usii jireen ibnu kaiir marka musnadka axmed waa xifd isnaa waxaana kutusaa inuu xifdisnaa tafsiirkiisa feeri badanaa tafsiirka markuu qoraayo oo aayadda uu fasiraayo xadiidka u dhigmoo kale aayadda macnaheeda xadiidka macnayn kara aayadoo kale markuu qoraayo wuxuu ka qoraa uu sanadka ku keenaa can طariiqi اlimaam axmed markaas kadib bu wuxuu yidhaha waqad akhrajaahu bukhaariyo muslimna waa soo saareen markaas gadaalow kaga daraa wuuna ka weynaa dabcan imaam axmed ad waa ka weynaa marka dhankaas musnadku aad marka cinaayo badan usii jiray ibnu kahiir culamadii horena musnadka aaday cinaayo badan usii jireen leanna axaadiid badanoo waxaa ku jirta aan umahaatu sitaha ku jirin oo isaga laga helaya jirto marka ninkii kutubta lixdaa barto musnadkana barto axaadiidta inta badan waxbuu waxbuu ka fahmaya whm abu dawuuda wالtirmidiy wالnasaa-i wbnu maajah waaye wakadalika yuujadu waxaa laga helayaa fii mucjami طabaraaniyi طabaraani mucjamkiisa alkabiiri wاlأwsaطi iyo wamusnadi abi yaclى wاlbazaar wagayri dalika iyo kuwa qayrkood min alasaniidi asaniidda iyo walmacaajimi macaajimta min almasaniidi maa idin dhigan saasaa fiican wagayri dalika iyo kaa kayrkiis oo minabuyacla musnadkiisa iyo musnad axmed kayrkood oo min almasaniidi kutubta masaniidda ah walmacaajimi iyo macaajimta kale walfawaa'idi iyo kutubta fawaa'idda waljzaa iyo kutub اlajzaa ajza maxaa la yidhahda kutub اlajza waxay tahay waa kitaab xadiid ah hal mas'ale bisla ka hadlaayo oo maala bukhaari oo kale wuxuu leeyahay rafculyadayn kitaab la ihaha axaadiidta salaada in gacmaha kor loo qaadayo meel ku ururiyey maxaa loo dhahaa marka xadiidtaas juz baa la leeyahay saasa lagu dhaha yani alqira'a khalfa alimaam imaamka gadaashiisa faatixada in la akriyo marka la tukanayo axaadiidta ku soo aroortay kitaabuu ka qoray kitaabkaas maxaa laleeyahay juزء la laleeyahay juزء rafci اlyadeyn la laleeyahay alajuri wuxuu leeyahay imaam daara qطni iyo ajuri iyo waxay leeyihiin ru'yada ilaahay qiyaamaha in la arkaayo axaadiista ku soo aroortay ahlu ay arkayaan bay meel ku qoreen hal meelay ku ururiyeen kitaabka sidaas u qoran maxaa la dhaha waa juz juزءu aلru'ya leeyahay juz marka lagu yihaha yani kan aanka ha malaynin xadiid marka laga hadlayo ajza iyo kutub اlajza waa kutub hal mas'ale axaadiidteed lagu dhigay marka wuxuu leeyahay kutubta masaaniidda iyo macaajimta iyo fawaa'idda iyo ajzada waxaa laga helayaa maabaa laga helayaa buu yidhi yatamakanu u suuro gelinaya almutabaxiru qofka mutabaxirka uu ayaa laga helayaa yatamakanu almutabaxiru qofka mutabaxirka uu ku tamakuni karo fii hada shani shanigan shanigan ku yani mutabaxirka ku ah min alxukmi xukun bisixati kaiirin oo la xukumo in badan eh, saxiixnimadeeda la xukumo minhu axaadiidtiiya ka mida bacda anadari fiirfiirin kadib fii xaali rijaalihi la fiirfiiriyo yani kutubtan waxaa ku sugan buu leeya axaadiid qofka mutabaxirka ku ah cilmu lxadiidka u suuro karto inuu ku xukumo saxiix inay yihiin وkذلika yuujadu fي mucjam الطbraniي الكبيir والأwسط وmusند أbي yعlى والbزاr iyo وغayri dalika min الmasanidi والmacaajimi والfawaaئidi والأجزاء maadaa laga helaya yatamakanu الmutabaxiru qofka mutabaxirka yani ugu suuro uu ku tamakunaayo fii hada الشhأni mutabaxirka ku ah fii hada شhأni jaari majruurka mutabaxirka lagu tacalujina almutabaxiru aad mutabaxirka ugu oo baxarka ku noqday fii hada shani shanigan baxarka ku ah qofka sidaa ah min alxukmi xugun ah baa laga helayaa bisixati kaiirin in badan sixadeeda oo minhu kutubtan axaadiidta ku sugan ah yani kutubtan faraha badan qofka mutabaxirka ah wuxuu ka helayaa shanigan xadiidka mutabaxirka ku ah wuxuu ka helayaa in badan oo uu ku xukumi karo sixo bacda nadari fiirfiirin kadib fii xaali rijaalihi rijaashiisa yani xadiidka yani axaadiidka sanadkeeda rijaashiisa axwaashooda markuu fiirfiiriye kadib wa iyo ka nabadgal min atacliili اlmufsidi cilayn oo wax fasaadinaysa uu ka nabadgalay kadib ayb wayajuusu lahu waxaa u bannaa ninkaas muxadidka ah aliqdaamu inuu hore ugu galo calaa dalika kaagaas yacni inuu wax tasxiixiyo wain lam yanusa iyounanba cadaynin calaa sixatihi xadiidkaa sixadiisa xaafidun qablahu xaafid isaga ka horeeyey sidaas baan dhahaynaa muwaafaqatan muwaafiqiina anagoo waafaqayno lishaykhi abi zakariya annawaawi imaam nawowi wakhilaafan mukhaalifiina inagoo khilaafayno lishaykhi abi camrin abu camr ibni salax alkaa wuxuu leeyahay kutubtaa faraha badan xadiid saxaaxa laga helaa ninka mutabaxirka fii hada shani ku ahna in badanoo ka mid a axaadiidtaas wuxuu ku xukumaa sixo goormuu ku xukumaa markuu rijaasha feeriyo markay cillo ka nabad gasho wax fasaadiso haddii uu labadaa isla helo marka ninka mutabaxirka ah waxaa u bannaan inuu hore u galo ee xadiidkaasi uu ku xukumo sixo walow imaam isaga ka horreeyeyba yownan ku xukumin sixo inay xadiid aan la ogeyn hadda ka hor imaam saxiixiyiin ma saxiixinimia aan la ogeyn ayaa ninka mutabaxirka shanigan ku ah waxaa u banaan inuu fiiriyo oo isagu markaa uu saxiixiya laakiin yaa iska le taasi almutabaxiru fii hada shani dadka qaar baa waxay la yaabaan marka la yidhaha xadiidkan oo hebelaa saxiixiyey wuxuu le see u saxiixi karaa hebel hadduuba nool yahay ama nin hadda nool ama nin marba u joogay see wax u saxiixi karaa uu leeyahay waa kana marka soo culimadii sheegayaan wain lam yanusa calaa sixatihi xaafidun qablahu qasab maaha in dadkii hore keliya un inay sheegaan qasab maaha walidaalika marka masaladan waxaa isku hayay abu camar ibnu salaax iyo jamaahiirta abu camar ibnu salaax se wuxuu dhihi jiray ijtihaad waa dhammaaday haddii aan lahaynin xaafid adiga kaa horreeyay haddana xadiid ka saxiix yeelin ma la saxiixin karo qofkan gadaal ka imaado majaalkaas uma furmo laakiin a'imadii ka dambeysay iyo kuwii la waqtiga ahaa kulli waa ku diideen nacam imaamu nawowigana marka aimadu ay ku raaceen marka qabla bni salaaxna axaadiid waxaa jirtay la tasxiixiyey waqtigii ibnu salaaxna waxaa jirtay axaadiid aan hore loo saxiixnimadooda loo sheegin oo ay xukumeen a'imo zamankiisii joogtay oo minhum waxaa ka mid ah alimaam abulxasan ibn اlqaطaan alfasi saaxibu bayaani اlwahmi wاliihaam ibnu salaax uu ku waqti ahaa maca dalika axaadiid badan buu saxiix yeelay culimmadayna ma aynan ku qabsanin isaga gadaashiisa saasoo kalea dhacday rag badana axaadiid saxiix yeele waxaa ka mid a xaafid اlmundiri iyo taqidiin ibnu daqiilciid iyo nawowi iyo ibnu xajar iyo ilaa zamankan albani i lasoo gaaran ijtihaadka marka qofkii awood u leh ee cilmigan yani fannigan mutabaxirka ku noqday haddii uu xadiidka sanadkiisa helo duruqdiisa tatabuco awoodna uu u leeyahay aqoon uu u leeyahay waa u banaan tahay inuu saxiixiyo leanna waxaan awalba waa ijtihaad kama reebana laakiin maaha qof walba inay u furan tahay almutabaxiru fii hada shanigii qofka in marka looga markaati kacay fannigan inuu marka shanigan inuu mutabaxir ku yahay marka dadka qaarkood waxay leeyihin albanigan axaadiidta saxiix daciif dhahay maxay tahay saxiixda daciif waa ku ijtihaadi karaa waa mutabaxir fi hada shani isaga haddii la doono ha la yidhahdo tan laguma waafaqin middan waa lagu waafaqay dadka ka dambeeya iyaguna naqdi bay sii samayn karaan dadka ka dambeeya iyaguna waa u furan yahay majaalkan wixii awood ulahoo yani shuruudaha buuxin karaan haakada taas waa midda u ka hadlay وkذلika يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزاar وغayri ذلika min المسانيد والمعاaجم والفawائد والأجزاء ma baa laga helaa yتمkن المتبحر qofka متبحرka uu ku تamakunayo في hada شhأن شhأنigan متبحرka ku ah min الحكم xugن ah بصحaةi kaثيiri wax badan صxadooda minhu oo أxaadiidka ka mida kutubtan axaadiidta ku jirto in badan sixadeed ah bacda anadari goormuu ku tamakunaa marka bacda anadari markuu fiiriyo eeg eegitaan iyo nadar ka gadaale fii xaali rijaalihi rijaashiisa xaalkooda xadiidka rijaashiisa warinaysa xaalkooda markuu fiiriyo ka gadaale wa salaamatihi iyo ka nabadgal xadiidka uu ka nabadgala min atacliili اlmufsidi cilla inuu xallaynayso cila qaadixa khafiya wayajuusu lahu waxaa u bannaan ninkaa markuu sidaa ninka mutamakinka ah aliqdaamu hore inuu u galo calaa dalika tasxiixintaas wain lam yanusa iyounan ba cadaynin calaa sixatihi xadiidkaa sixadiisa xaafidun qablahu xaafid isaga ka horeeyey sidaana maxaan u dhahaynaana muwaafaqatan waafaqid aan waafaqayno lishaykhi abi zakariya annawaawi wakhilaafan inagu khilaafayno lishaykhi abi camrin abi camr ibni salax wqad jamaca alxaafiظu diyaa اddiin moxamed bn cabdilwaaxid almaqdisiyu fii dalika kitaaban samaahu almukhtaara walam yatima weli axaadiis saxiixa ku jira wuxuu leeyahay waqad jamaca alxaafidu xaafidkii wuxuu ururiyey diyaa-udiin moxamed ibn cabdilwaaxid almaqdisiyu fii dalika kaagaas saxiixa yani kitaaban kitaab buu ka qoray kitaabka oo samaahu uu ku magacaabay almukhtaara walam yatima ma dhammaystirnin ma dhammaystirnin kitaabka walam yatima ma uunan dhammaystirnin kitaabka kaana bacdu lxufaadi xufaadda qaarkood waxay ahaayeen min mashaayikhinaa mashaayikhdeenna ka mida ah, yurajixuhu inuu rajaxayo kitaabkan mukhtaarada calaa mustadrak alxaakim ayuu ka rajaxaayey wallaahu aclam inkaa uu sheegaayo marka xaafi kaana bacdu lxufaadi waa ibnu taymiya raximah llah ibnu taymiya wuxuu dhihi jiray diyaa almaqdisi kitaabkiisa mukhtaarada wou ka sanad ahaan iyo xadiid sixa ahaan waa ka fiican yahay xagga saxada mustadraga xaakim isagaa dhihi jira waqad takalama shaykhu ibnu salaax wuxuu ka hadlay cala alxaakimi xaakim fii mustadrakihi kitaabkiisa mustadragaabuu uga hadlay faqaala waxa uu yidhi wahuwa xaakim waasicu lkhawi tilaabtiisu miday waasac tahay w fii shardi axiixi saxiixa shardigiisa ay waasac ugu tahay yani muxuu ka wadaa marka kiraaya waxaa weeyaan marka wuu ku tasaahulaa xadiidka sixa inuu ku xukumo mutasaahilin mid ku tasaahulo weeyaan bilqadaa'i bihi bilqadaa'i xugun bihi bisixati la xukumo sixo in la xukumana waa ku tasaahulaa aad uguma ad adkaado falowlaa sida haboon an yutawasada in la dhexdhexaysto wa fii amrihi isaga shanigiisa kitaabkaas famaa lam najid waxaanan helin fiihi fi lmustadraki mustadraka dhexdiisa tasxiixan famaa lam najid waxaanan helin fiihi maaga dhexdiisa yani shayga dhexdiisa tasxiixan aanan u helin saxiix yeelitaan ligayrihi ligayri alxaakimi aanan uga helin xaakim hayrkii oo min alaimati aimada wuuunan waxaanan uga helin tasxiixin fain lam yakun saxiixan hadduunan saxiix ahayn fahuwa xasanun waa xasan yuxtaju bihi la xujaysanayo ilaa an tadhara fiihi inay ka muuqanayso cilatun cillo cillada oo tuujibu dacfahu dacfigiisa keenayso ana wuxuu leeyahay mustadraga ah, xaakim fii kitaabihi lmustadrag waxaa weeyaan waasicu اlkhatu fii shardi صaxiix shardiga sixada waa yani tasaahul baa kaga jiray inuu xadiidka sixa ku xukumana waa ku tasaahuli jiray sida haboon markaa in la dhexdhexaysto wixii kitaabkiisa ku jiro ama xadiid ah ee aan uga helna kayrkiisa oo min alaima taصxiix waa yeelaynaa eyrkaasaan ku dayanaynaa wixii aanaan ugu helinna xasan baan dhahaynaayo cala alaqali sixa ma gelinaynin qultu ibnu kaiir marka wuxuu yidhi fii hada alkitaabi kitaabkan mustadraga anwaacun baa ku sugan dhexdiisa anwaac oo min alxadiidi xadiid a ah fara badan fiihi saxiixu baa ku jiro saxiix almustadraku uu kaga daba tegay bukhaariy muslim maadadii wuxuu u alifay kuwa waafaqayaa ku jiro wahuwa qaliilun wax yar waaye kuwaas xaadiidta bukhaari shuruudooda oo ayn iyo muslim oo aynan warinin oo xaakim ou keenayo waa yar tahay wa fiihi saxiixun saxiix baa ku sugan qad kharajahu lbukhaariyu wa xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslimba ay soo saareen buu mustadraga ku qoraa maxaa dhacay marka wahmi dartiis lan inuu ku qoro ma aynan ahayn soo maa kitaabka maadadiisa maxay tahan dhahna mustadreg axaadiid bukhaari iyo muslim aynan soo saarin laakiin shardigooda ah inuu sheego ee kii ay soo saareen muxuu ka rabaa waaba soo saareen kan aynan soo saarin oo shardigooda waafaqayna qaliil waayuu yihi ibnu kahiir wa fiihi saxiixun baa ku sugan xadiid saxiixa qad kharajahu lbukhaariyu wa muslimun ou soo saaray ow axaduhumaa ama midkood lam yaclam bihi alxaakimu xaakim ounan ogaanin isaga wa fiihi alxasanu waxaa ku sugan mustadraga axaadiid xasana wadaciifu baa ku sugan wاlmawduucu ayضa xadiid mawduuca ku sugan wqad اkhtasarahu shaykhuna alxaafiظu abu cabdillaahi الdahabiyu alimaamu dahabi baa soo ikhtisaariyey talkhiisu u sameeyey talkhiisu lmustadrag baa la yidhaha wabayana hada kulahu waxaasoo dhanna waa caddeeyey kutubta yararkaasoo kuma aragtaan صaxaxahu اlxaakim qaala alxaakim صaxiixun calىa shardi shaykhayn wawaafaqahu الdahabiyu soo ku aragtaan xagee buu dahabi ugu waafaqay talkhiiska waa kitaabkan uu sheegay wajamaca minhu wuxuu ka jamciyey mustadraga xaggiisa juz-an juz kabiiran weyn mimaa ah waqaca dhacay fiihi mustadraga dhexdiisa ku dhacay oo min almawduucaati ah axaadiidta mawduucaadka ee mustadraga ku jirtana gaar buu jus buu ka dhigay wadalika yuqaaribu mi-ata xadiidin buu ku dhowaanayaa wallahu aclam meeshaan marka war badan buu u baahan yahay mustadraga xaakim in looga hadlo awalan ibnu xajar waa u cudur daaray isaga wuxuu yidhi xaakim markuu kitaabkan qoray marka hore waa qoray kadib buu wuxuu doonay inuu saxo saddex meeloodoo meel markuu saxay ayuu dhintay xaakim ikhtaramathu lmaniyatu qaybtaas marka xaakim uu dib u saxay waa ku yaryahay qaladaadka labadan qaybood uu ku badan yahay waxaa la sheegaya taasuu sa saas ugu cudur baaray ibnu xajar hada shay shayga labaad waxay tahay xaakim mustadraga axaadiidta uu kusoo qaatay waxay isugu jiraan dadka markay xukumayaan culummada ifraad iyo tafriid qaar baa waxayna gaarsiiyeen abu saciid almaalini baaba ka mida wuxuu yidhi hal xadiid oo mustadrag ah oo bukhaari iyo muslim aynan werinin calaa shardihimaana ah oo kitaabkaas mustadraga ku jira maba jiro yidhi kitaabka dhanba wuxuu ka soo saaray hal xadiid oo kitaabkaas magaciisa waafaqsan inuunan jirin halkaa halkaas marka imaamu dahabi culamadu waxay yidhahdeen israaf waa waxaas iyo iyo iyo waxaa weeyaan huluwi xadiid badanaa nadiif xoogaabaa nadiif u noqonayso isaga mar wuxuu sameeyey axaadiidta qaarna bukhaari muslim wayba wariyeen meesha inuu ku dhiga maaha waa taxsiil ulxaasil kuwo kalena calaa shardi albukhaari wa waafaqaaya waa jiraan haba yaraadaan way yaryihiin kuwo kale oo waxaa jiro isaga oo ismoodsiiyey shuruuddii bukhaari iyo muslim waaye laakiin aan ahayn maalan marka la xadiidkan calaa shardi lbukhaari waay maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa ikhtiyaarka bukhaari shardigii uu saxiixiisa ugu dooranaya xadiidka oo dhan inuu buuxiyo hadii unan buuxinin maya mararka qaar marka waxaa jira waxaa la yidhaha aljamcu waatafriiq ruwaad waxaa jira bukhaari uu xujaysanayo ama bukhaariy muslim ama midkoodba bitafriiq ay u kala xujaystaan laakiin biljamci ayna u kala xujaysanayni maalan waxaa ka mid a sufyaan bnu xusein can zuhriy iyagoo saas u jamacsan sufyaan bnu xusein oo zuhri ka warinaayo ma aynan soo saarin bal dacfi bayshe ayaa ku jiray uga tageen laakiin sufyaan bnu xusein inay goonihiisa u xujaystaan isagoo sheekh kale ka warinaayo waa dhacdaa zuhrina inay gaarkiisa u xujaystaan isagoo arday kale uu ka warinayo ma garateen marka laakiin haddii la yidhaahdo sufyaan bnu xusein waa min rijaali muslim zuhri waa min rijaali muslim isagana ma fiirinayno shuruudda inay wax iska warin karaan iyo inayna wax iska warin karin ma fiirinayno haddaan dhahno oo aan rijaasha bis fiirsanno shardigii bukhaari ma la waafaqayo muslim xaakim mararka qaar sidaasuu sameeya jamaca iyo tafriiqa maalan yani mararka qaar isagaa wuxuu sameynaa qof min rijaali muslim ah iyo qof min rijaali albukhaari ah ayaa sanadka isugu imaanayo markaasuu leeyahay calaa shardi shaykhayn midkoodna ma aha calaa shardi shaykhayn miaal maxaa ka mida maalan cikrima waa min rijaali albukhaari muslim waxba kama weriye cikrima waa min rijaali albukhaari maala xamaad bnu salma oo kale ragga usuusha oo bukhaari uu xujaysto ma aha fii saxiixi min rijaali muslim rijaasha muslim oo ku jiraan laakiin sanad marka ay intaba ku wada jiraan buu intuu keenay xaakim ay wuxuu leeyahay calaa shardi shaykhayn marka calaa shardi shaykhaynna maaha calaa shardi bukhaarina maaha calaa shardi muslimna ma aha lanna mid yani cikrimana bukhaari buu keli ku yahay xamaadna muslim oo keli ku yahay marka labada suuradan marka isku jirto mid kitaabna lagama helayo laa muslim walaa bukhaari midna shardi uma aha taa laftirkeeda waa in la milicsado rijaasha bukhaari iyo muslim waxay kala yihiin sidoo kale laba u qaybsamaan rijaal oo bukhaari iyo muslim ay xujaysteen iyo kuwo aynan xujaysanin oo min baabi lmutaabacaad uga soo saaraya waa in taas laftirkeeda la taxqiijiya marka haddaad bukhaari nin oo mutaabaca iyo shaahid ahaan iyo maqruun isagoo ah maqruun waxaa le isagoo nin kale la lamaansan bisuu ka weriyey soo keligiisa mustaqila kama werin haddaad ninkii mustaqila keento aad tira calaa shardi lbukhaari way sax may noqone maya calaa shardi lbukhaari ninkan ma aha ilaa isagoo maqruuna maaha waxyaabahaas dhan marka fiirina ubaahay mutaabacaad iyo shaahid miya rijaashaan rijaal oo mutaabacaad iyo shaahid miya mase waa rijaal ay xujaystaanna waa in la fiiriya adigu waxyaabahaas oo laysku keenay yaan yaa mararka qaar axaadiid aan shuruudooda waafaqsanayn buu u laazimiyaan oo aan u laazimaynin iyaga buu ku laazimiyaa maxay usoo saari waayeen kaanahu inuu dhahayo mararka qaarna xadiid mawduuca soo saara waxaa ka mid a ah xadiidka uu soo saaray mawduuca baatilka lagu xukumay xadiidkan dheer oo bacdi اlmufasiriin ay kusoo qaataan fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaat oo loo soo deliishado qaar dadka ay leeyihin nebiga isagoon la abuurinaaba lagu tawasulay oo waxay leeyihiin aadam markuu dembiga galay ayaa wuxuu fiiriyey carshiga carshigii wuxuu arkay ku taallo yani aadam markii uu dembiga galay ilaahay inuu dembi dhaafo wuxuu ugu tawasulay nebiga sal l slam markaasuu ilaahay yidhi yaa ku baray adiga moxamed markaasuu yidhi carshigaaga hoostiisa yaan ku arkay iyadoo ay ku taallo laa ilaha illa llahu moxamedun rasuulullah marka magacaaga cidda aada yacnii ku dabadhejiso waxaan gartay inaynan ahayn ilaa cid jiha agtaada kule maaha <coughs> kaasuu keena markaas kadib wuxuu yihi saxiixun calaa shardi shaykhayn xadiidkan ayaa ku jira marka cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam ayaa warinayna cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam bukhaariga kama wariye wax muslimna kama wariye laa fi mutaabacaat walaa fi shawaahid walaa fi lixtijaaj waa wahmi soomaa marka alad isaga laftirkiisa xaakim ninkan cabdiraxmaan ibnu zayd oo xadiidkiisa uu leeyahay saxiixun calaa shardi shaykhayn oo dhahayo ee bukhaari shardi iyo muslim shardigooda uu uga dhigaayo kitaab uu xaakim leeyahay kitaab ducafaa la yidhaahdo ayuu rijaal uu ku daray ayuu ka mid ahaa cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam dadkaasuu ku daray inuu daciif yahay uu sheegay kitaabka aakhirkiisana xaakim wuxuu yidhi ruwaadda aan meeshaan ku sheegay ma bannaano xalaalna maaha in la xujaysto raggii uu saas yidhi in la xujaystaa ma bannaana xalaalna maaha waa dad aan jarxigooda ogaaday fa inii laa astaxilu ljarxa bitaqliid aniga in wax la jarxiyo taqliid wax lagu jarxiyo ma xalaalsanaayo saasuu xaakim yidhi nukadku uga soo guurinaya ibnu xajar annukad calaa kitaabi ibni salax haddana ninkii uu meeshaas ku daray qaa'imadaas ayuu wuxuu u laasiminaa bukhaari wa muslim xadiidkiisa maxay usoo saari waayeen buu leeyahay lanna macnaha saas waaye almustadrak cala saxiixayn marka lagu leeyahay marka waxyaabahaas faraha badan owaamtaas baa marka ku jirto laakiin qayb ka mida mustadraga laa shaka waxaa ah in uu waafaqaayo macnihiisa wabilah towfiiq sal alla sala ala